alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala xadiidka saddex boqol iyo siddeed iyo toddobaatan waxaynu ku jiray baabka ku saabsan baabu ziyaarati ahli lkhayr wa mujaalasatihim xadiiska saddex boqol iyo siddeed iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo koob iyo siddeetan wacan cumar bn alkhaaabi radi allahu canhu qaala istaadantu nabiya sala allahu aleyh wasalama fi lcumra cumar bnu khadaab waxau idhi nabiga calayhi salaatu wasalaam baan idan weydiistay fi lcumrati cumrada inuu i idmo ayaan weydiistay fa adina lii waa i idmo waa ii oggolaaday wa qaala wuxuu uhi laa tansanaa yaa ukhaya min ducaa'ik wuxuu ku yidhi laa tansana hanaga ilaawin yaa ukhaya walaalkaygu yaraayow min ducaa'ika ducadaada wax ka mid ah hanaga ilaawin inaad noo ducayso hanaga ilaawin yaa ukhaya waa tasghiiru akhii tasghiirkana taxqiir loogama jeedo waxaa looga jeedaa yacni wakhtiyada qaarkood baa tasghiirka looga jeedaa taxabub jacayl cidda la jecel yahay in loo tasghiirinayo idaa maa xubba shayun tawallacat bihi axrufu tasghiiri min shiddat alwajdi waa kii shaacirku yidhi marka shay la jeclaado xurufta tashiirkaaba iska jeclaata buu yidhi ya fa qaala wuxuu ihi kalimatan kelmad buu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam siduu xadiisku sheegaayo maa yasurunii ana liya biha addunya kelmaddaasoo maa yasurunii aynay farax gelinayn ana liya biha anna liya inay ii sugan tahay biha ay badalahaa ba'dan waa badeliyu macna albadel baa loo fasiraya anna liya inay ii sugan tahay aynay farax gelinayn biha ay badalahaa beddelkeeda addunyaa adduunyadu inay ii sugan tahay bimacnaa kelmaddaa inaan laygu odhan lahayn oo adduunyadaba anigu aan yeelan lahaa waxaan ka jeclahay kelmaddaa in laygu yidhaahda yacni ka jeclahay kelmadda odradka laygu yidhi baan ka jeclahay adduunyadu waa inay ii sugnaato ee beddelkeeda adduunyada in la siiyo aan laygu odhan ma jeclaysteen wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ashriknaa yaa ukhaya fii ducaa'ik ashriknaa nala wadaaji yaa ukhaya walaalkaygii yaraayow fii ducaa'ika ducadaada nala wadaaji riwaayaadka qaarkooda loo soo wariyey yaa akhi loo soo wariyeyna waa jiraan laakiin sidan baa markaa badan badanoo mashhuura xadiiun saxiixun rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiiun xasanun saxiix alimaamu nawowi raximah llah waxau yidhi waa xadiis saxiix ah waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi waxaanuu tirmidi yidhi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasan oo saxiixa xadiis xasan oo saxiixa weeye marka imaamu tirmidi iyo imaamu nawowi waa xadiiska waa saxiixiyeen laakiin bacdu ahlicilmi oo daciifiyey baa jira oo waxa weeye albani albaani wuxuu odhanayaa mundiri baa tacaqubay oo markaa tirmidi hadalkiisa ka daba tegay oo yidhi caasim oo xadiidka ruwaadda soo warisay ka mida waa caasim ibn cubaydillaahi weeyaane qad takallama fiihi hayru waaxidin min alaa'imma waxaa ka hadlay in badan oo imaamiyaalka ka mida ka hadlay a'immat alxadiis ka mida xataa xafid ibnu xajar laftiisa wuxuu odhanayaa taqriibka waa daciif saasuu odhanaya saas aawadee sheekh albaanina waa daciifiyey oo wuxu hadis waa daciif waxaa laga yaabaa in la istiqraabo oo haddii tirmidi iyo nawowiba ay saxiixiyeen culammadan kale daciifinaysaa maxay u daciifinayaan waxaa la odhanayaa tasxiixa iyo tadciifku waa arrin ijtihaadi ah qawaacid baana dee loo egaa culammadana marka waxaweye aragtiyadoodu way iskhilaaftaa bale waxaa dhici karta caalimka keliya ijtihaadkiisu inuu iskhilaafaa dhici karta sabab bay markaa cuskanayaan culammada daciifinaysaayoo sababtu waxay tahay sanadka ninka ku jira xadiidka la keliyoobay ee aan cid kale la soo warin caasim ibnu cubaydillaah ayaa daciif ah a'immo fara badanna ka hadleen waayah xadiidku hadduu asaxo waxaa laga qaadanayaa cidda ahlukhayrka in ducada laga dalbo waa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa ka afdalkee fadliga badani mid mafduula oo laga fadli badan yahay inuu duco weydiisan karo daliil kaloo arrinkaa laga daliishanayana waynu soo marro waa xadiiska marka uwaysal qarani ku saabsan iyadoo faadilkii fadliga badnaa min afdali ilumma ka mid ahaa uu duco ka dalbaayo ciduu ka fadli badan yahay oo aan saxaabiba ahayn lana ogsoon yahay saxaabadu taabiciinta inay ka fadli badan tahay laa siyama saabiqiintuna waaba kasii xag jiraan waaya xadiiska saddex boqol iyo sagaaliyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo laba-iyo siddeetan wa can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala wuxuu ihi kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam yazuuru qubaa'a raakiban wa maashiyan fayusallii fii rakcatayn cabdullahi ibni cumar waxau ihi radia allaahu canhuma nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray yazuuru qubaa'a quba mid booqda uu ahaan jiray masjidka qubaa mid booqda ayuu ahaan jiray raakiban xaaluu wax fuushan yahay waa booqan jiray oo rakuub saaran yahay waa maashiyan iyo xaaluu caga ku soconaya mid walba waa booqan jiray fa yusallii fiihi rakcatayn wuxuu ku tukan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam masjidka quba gudihiisa laba ragcadood ayuu ku tukan jiray marka uu booqdo laba ragcadood buu ku tukan jiray salaadaha faralka wuxuu ku tukan jiray salaadaha faralkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam masjidkiisa ayuu ku tukan jiray masjid rasuul sala allahu alayh wasalam waayo isagaa ka fadli badan quba laakiin wakhtiyadaa u booqdo wuxuu markaa ku tukan jiray laba ragcadood buu ku tukan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam mutafaqun calayh waa la isku waafaqsan yahay bukhaariyo muslim baa labaduba soo warin wa fii riwaayati riwaaya kaloo saxiixa ku sugan waxay sheegaysaa kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu ahaan jiray ya'tii masjida qubaa'a kulla sabtin nebigu wuxuu ahaan jiray calayhi salaatu wasalaam ya'tii mid yimaada masjida qubaa'a masjidka quba ayuu iman jiray kulla sabtin wiig kasta waa iman jiray culamada badankoodu waxay yidhahdeen kulla sabtin loogama jeedo maalin kastoo sabti ah ee waxaa laga tilmaamayaa sabtidu waa wiiggii unbaa looga jeedaa marka wiig kasta waa booqan jiray maalintuu booqanaya ama sabti ha noqoto ama axad ha noqoto ama isniin ha noqoto ama khamiis ha noqoto marka kulla sabtin waxaa loo jeedaa kulla usbuuc sida badanka culammadu u fasireen saa weeye waa inuu wiiggoo dhan ay ku magacaabaan sabti ama marka ay ku magacaabaan jumce way dhici jirtay usluub jira yahay ha yeeshee bacdi muta'akhiriinta ka mida saa ictiraaday oo waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa maalin kastoo sabti ah in la booqdo waxaanay usii cuskadeen riwaayo uu ibnu xibbaan ku soo wariyey saxiixiis ayay u cuskadeen oo tilmaamaysa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu booqan jiray kulla yowmin sabtin maalin kastoo sabti inuu booqan jiray masjid quba markaa saas aawadeed ayaa bacdi waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa inaan kulla usbuuc looga jeedin ee maalin kastoo sabtiga laga tilmaamayo laakiin riwaayada noocaas ah cid laga hadlay ayaa kolay la gaar noqotay oo sanadkiisa waxaa ku jira hishaam ibnu camaar ma ka mid ahado min rijaal albukhaari laakiin waa laga hadlay ragga kale ka fiqannimada badani lafdigaas saa umay soo werin weliba markuu ibnu xibaan warinaayo wuxuu odhanayaa bikhabarin ghariib gharaaba ayuu markaa ku tilmaamaya wuxuu odhanayaa xasan bnu ayaa noo warramay bikhabarin ghariib qaala xaddasanaa hishaam ibnu camaar saasuu odhanaya marka isaga laftiisu wuxuu ku xukumayaa bilgharaaba ya ayuu markaa tilmaamaya calaa kulli xaal sida markaa jamaahiirta culammadu ku fasireen in laga tilmaamayo kulla sabtin bimacnaa kulla usbuuc ee khusuuska maalinta sabtida aan loo jeedin ayaa saxiixa wuxuu iman jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam masjidka qubaa kulla sabtin wiig kasta raakiban xaaluu rakuub saaran yahay oo wax ruushan yahay wa maashiyan iyo xaaluu luga ku soconaayo maruu lugaynayo iyo maruu rakuub saaran yahay mid walba aa booqan jiray wa kaana ibnu cumara yafcaluh cabdullaahi ibni cumarna wuxuu ahaa mid saasoo kale yeela ayuu ahaa isaguna saasoo kale waa samayn jiray inuu wiig kasta booqdo masjid quba masjid qubaana fadli gaar uu leeyihi fadiila khaasa ayuu leeyahy masjid qubaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay ruuxa gurigiisa ka soo weysaysta oo deedna masjidka quba yimaada oo deedna laba ragcadood ku tukada inuu la mid yahay cumro ruux sameeyey ka cumra ruux cimraysto kalu la mid yahay fadliga cumradoo kale yacnii saasuu markaa tilmaamaya xadiis ku soo arooray xadiiskaasina waa haabita waa sugan yahay marka fadiila khaasa u sugan masjidka quba ha yeeshee saddexda masjida kale fadligooda gaari maayo masjidulkacba iyo masjidurasuul iyo masjidul aqsaa saddexdaasaa sii fadli badan oo fadiilada kuwaasi ay leeyihiin ma gaadhaayo saas aawadeed baa shadurrixaalka waxaa lagu gaar yeelay saddexdaa masjid waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tashuddu alrixaala ila ila alaaati masaajid yacnii rarka ha u xidhxidhannina oo bimacnaa ha u safrina saddexdaa masjid mooyaane meel kale nahyi sariixa waxay ugu soo aroortay fii saxiixi muslim wailaa ilaa bukhaari iyo muslim waxay isku waafaqeen lafdiga ah laa tushaddu alrixaalu ila ila alaaati masaajid iyadana waa nafyun yuraadu bihi nahyu siiqadaa nafyi ah macno nahyi baana loo jeedaa nahyigoo sariixna waxay ku so fii saxiixi muslim laa tashuddu alrixaala ila ila alaaati masaajid waxaa dhacday bacdu mutaakhiriin inay markaa dooneen inay banneeyaan safarka loo safrayo booqashada xabaalaha la booqanayo markay u doodayeen ayay waxay yidhaahdeen xukunkani markaa waxa weeye taxriim laga qaadan maayo waa midda kale markaa waxa weeye iyadoo rakuub loo fuulay saddexdaa waxaan ahayn ayaa la hayaa masjid qubaa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam rakub u fuulay markaasay xadiiskan soo qaateen kaana nabiyu sala allahu alay wasalam yaatii masjida qubaa kula sabtin raakiban wa maashiyan marka rukuubkii inaan la diidayn bay kutusinaysaa bay yidhahdeen walaa tashuddu rixaalana waxay u fahmeen in laga tilmaamayo rakuub ha u fuulina marka masjidu qubaa mar hadduu rakuub u fuulay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo isagoo raakiba tegey waxay kutusinaysaa arrinkaasi inuu bannaan yahay inuu bannaan yahay ku tusinaysa laakiin muraadka looga jeedaa warka ay sheegeen sax ma aha in waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam warkuu sheegay inuu markaa quba ku khilaafay ma jirto wax jira maaha waayo markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tashuddu arixaala ila ila alaasati masaajid waxaa looga jeedaa haw safrina wa kinaaya can isafar wa kinaaya can isafar qaar suufiyada ka mid a ah arrinka noocaasoo kale markii sidaa la yidhi waxa weeye waa ku jeesjeeseen mashaayikhdii sidaa tidhi ku dheeldheeleen ya oo waxay yidhaahdeen waxaa loo odhanayaa safar baa looga jeedaa waa muxaamaata lilmadhab wejigay ku tageen bay doonayaan inay daafacaan markaa dabeedna waxa weeye dee in axaadiista markaysa waxaa loo loo qalloociyey macnahooda muxaamaata lilmadhab waa weji saa'iqa istihzaa'an bay u leeyihin saas laakiin arrinka ay ku dheeldheelayaan waxa weeye waa xaqa laftiisii oo xadiiska macnihiisa in insaan looga jeeday waa macnihii xaqa ahaa weeye waxaana caddaynaya riwaayaadka qaarkood oo saxiixa ayaa soo arooray oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuhi innamaa yusaafaru ila ila alaasati masaajid sanad saxiixaanu ku yimid culammaduna saxiixiyeen innamaa yusaafaru waxaa loo safraayo qura saddexdaa masjid yacnii safar qurbo looga jeedo makaan daraaddi in loo safraayo saddexaasunbaa loo safra safarkii mubaaxa ama tijaarada ama wax la mida ahaa ama makaan aan loo safrayn talabucilmi loo safrayo wax la mida ma soo gelayaan kulu dalika ma soo gelayaan kullu dalika ma soo gelayaan marka riwaayada kale waxay caddaynaysaa in waxa weeye safarkiiba ay tasriixisay oo riwaayada kale ay sariixinayso yacni isagoo sariixa ay ku soo aroortay nabiguna calayhi salaatu wasalaam masjid quba uma safrin quba wuxuu ku yaallaa madiinu ku yaallaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam madiine ayuu joogay marka waxa weeye inta quba iyo gurigiisa u dhaxeeyana safar lama ictibaarinayo masaafo yar inay safar tahay la ictibaarin maayo saas aawadeed yacni xadiiskani xadiiskaa kale ma caaridin oo kama hor iman xadiiskaa kale miduu ka hor yimi oo caariday ma aha quba waxa bannaan in la mado iyo in la qasriyo iyo in la labeeyo iyo in la dhadigeeyo oo damaa'irta loo celinayo mudakar laga dhigo ama mu'anas laga dhigo in la sarfiyo iyo in sarfiga laga manciyo yacni waa lix weji xiraa waqubaa dakir wa annihumaa macan wa mudda aw iqsur wasrifan wamnaci sarfaa naadimkii markii uu cabbiraayey lixda markaa waxa weeye weji wuxuu tilmaamay markaa xira buurta xira la yidhaahdo inaad xiraa'a tidhaahdo iyo xiraa'an iyo xira keliya tidhaahdo iyo inaad tadkiirisiyo ta'niisiso bimacnaa damaa'irtay ka muuqanaysaa taas damiirka loo soo celinaya mudakar baa laga dhigaya mise mu'anas iyo quba inaad qubaa tidhaahdo iyo quba'an inaad tidhaahdo iyo quba keliya inaad tidhaahdo oo hamsada dambe aad goyso iyo inaad si mudakar ula dhaqanto iyo si mu'annas inaad ula dhaqanto intuba waxa weeye waa bannaan tahay waa luqaad jira xiraa wa qubaa dakir wa annihumaa macan wa mudda aw iqsur wasrifan wamnaci sarfa baabka lixiyo afartanaad baabu fadli alxubbi fi illaahi waalxasi calayh ay baabu dikri fadli alxubbi jacaylka fadligiisa sheegista la sheegaayuu u baab yahay fillaahi ilaahay dartii wax loo jeclaado walxasi calayhi iyo boorrinta wax lagu boorrinayo la tirtirsiyaayo in ilaahay dartii wax loo jeclaado wa iclaami rajuli iyo ninku inuu ogeysiiyo fadligay leedahay sheegista la sheegaayo man yuxibuhu cidduu jecel yahay uu ogeysiiyo annahu yuxibuhu inuu jecel yahay wa maada yaquulu lahu ida aclamah wa yaquulu lahu iyo maxay buu ku odhanayaa kii la yidhi waa lagu jecel yaho allah dartii baan kuu jeclahay muxuu ku odhanayaa lahu qaa'ilkii yidhi waan ku jeclahay oo ilahay dartii baan kuu jeclay muxuu ku odhanayaa idaa aclamahu markuu ogeysiiyo oo ku yidhahdo ilaahay dartii baan kuu jeclahay muxuu ugu jawaabayaa qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi muxammadun rasuulu ullah muxamed waa rasuulkii ilaahay waaladiina macahu ashiddaa'u cala alkufaari ruxamaa'u baynahum waaladiina kuwii macahu nebiga calayhi salaatu wasalaam la jirkiisa ahaaday ashiddaa'u cala alkufaar gaalada qaar ku adadag weeyi ruxamaa'u baynahum dhexdoodana qaar isu naxariista oo isu tudha oo isu naxariista weeyi ilaa aakhiri suura ilaa suuradda dhammaadkeeda laga gaadhaayo mawdicu shaahid waxaa looga jeedaa waaladiina macahu ashiddaa'u cala alkufaari ruxamaa'u baynahum kuwa nebiga weheliye mu'miniinta ahi gaaladana waa ku ad adag yihiin dhexdoodana waa isu naxariistaan mar hadday isu naxariistaanna oo isu tudhaan oo isu naxariistaanna waa isjecel yihiin wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi waaladiina tabawa'u addaara waaliimaana min qablihim waaladiina kuwii tabawa'u daara daarta degay daarta madiina waliimaana ay wakhtaaru liimaana iimaankana doortay min baabi calaftuhaa tibnan wa maa'an baaridan halka laga yidhahdo carabi ahaan oo dabeed markaa macduufka lagu cadfay ficlu munaasiba loo qadaraayo calaftuhaa tibnan bal baan markaa aan cunsiiyey xooluu sheegay wa an baaridan biyaha miyaa la cunaa ay wasaqaytuhaa baa la qadarayaa waxaan waraabiyey maa'an baaridan biyo qabuuna waa waraabiyey marka daartu in la dego garanay iimaanku markaa ma guri la degaa maya iimaanku waa la doortaa waa lala yimaadaa ay wakhtaaru liimaana alqadari marka wakhtaaru baa laqadari doortay aliimaana iimaankana doortay min qablihim ay min qabli hijrati almuhaajiriin kuwa markaa soo hijroonaya hijradooda ka hor iimaanka doortay ama daarta degay kuwa soo hijroonaya ah, hijradooda ka hor daarta degay yuxibuuna waxay jecel yihiin man haajara ilayhim cidda u soo hijroota ayay jecel yihiin waxay u jecel yihiin ilaahay dartii ansaartu waxay jeclaayeen muhaajiriintu inay u soo hijroodaan waa jeclaayeen aad iyo aad bayna u soo dhoweynayeen xubbigaasi waa xubbun fillaah oo allah dartii inay u jeclaadeen xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can anasin radia allahu canh can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal alaasu man kunna fiihi wajada bihinna xalaawat aliimaan nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam alaaun saddex khaslo saddex sifo man kunna fiihi kay dhexdiisa ku sugan yihiin wajada bihinna wuxuu sababtooda ku helayaa xalaawat aliimaan iimaanka macaankiisa saddexduu dano tirnay saddexaasi waxay tahay an yakuuna allahu wa rasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahuma an yakuuna allahu waa inuu allah ahaado wa rasuuluhu iyo rasuulkiisu ay noqdaan axabba ilayhi qaar uu ka jecel yahay mima siwaahumaa cidda ka soo hadhoo dhan waa in allah iyo rasuulkiisa ay ka jecel yihiinoo allah iyo rasuulkiisa u jacayl badan yihin allah iyo rasuulkiisa u jacayl badan yihin wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah wa an yuxiba almar'a iyo inuu shakhsiga jeclaado laa yuxibuhu xaalaanu shakhsigaa u jeclaanayn lishayin min alashyaa ila lilah ilaahay dartii mooyaane wax kale aan u jeclaanayn qofka u jeclaanayo waa inuu allah dartii uun u jeclaadaa wa an yakraha an yacuuda fi lkufri bacda an anqadahu allaahu minh wa an yakraha iyo inuu naco an yacuuda fi lkufri inuu gaalnimada ku noqdo inuu gaalnimo ku dhex sugnaado inuu markaa ku noqdo inuu karaahiyaysanayo bacda an anqadahu allaahu minh markuu allah gaalnimada ka soo badbaadiyey dabadeed inuu gaalnimo ku noqdo waa inuu karaahiyaysanayaa oo u nacaya u karaahiyaysanaya kamaa yakrahu an yuqdafa fi nnaar siduu u karaahiyaysanayo u nacaayo in dab lagu tuuro siduu u nacayo si la mida waa inuu u nacayaa inuu gaalnimo ku noqdo muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahin bukhari iyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa saddex khaslo uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam saddexdaa sifo ciddii kulansataa macaankii iimaanka waa helayaa saddexdaasi waxay tahay waa inuu allah iyo rasuulkiisa cid kaleo dhanba ka jecel yaho allah iyo rasuulkiisa u jacayl badan yahay ta koowaad ta labaad cidduu jeclaanaya waa inuu u jeclaado liajli illaah ilaahay dartii waa inuu u jeclaadaa allah dartii waa inuu u jeclaadaa waa shayga labaad shayga saddexaad waa inuu markaa gaalnimada nacayaa nicitaan la mida nicitaanku nacaayo in dab lagu rido qofkii in dab lagu rido uu gubto waa akrahu alashyaa ilayh dabiica ahaan shaygu ugu nacaybka badan yahay weey si la mida waa inuu gaalnimada u nacaa necbaansho necbaanshaha la mida waa inuu gaalnimada nacayaa saddexdaa sifa hadduu kulansado dhadhankii iimaanka iyo macaankii iimaanka waa helay haddii laakiin wax ka maqan yihiin waxbaa u dhiman nooc naqsiyaa jira iimaanku wuxuu leeyahay markaa macaan qofku u macaansanaayo dabeedna taacadii iyo cibaadadii iyo markaysaa ayaa aad iyo aad ugu macaananay marka saddexdaa sifo ayaa marka waxawayan iimaankii uu marka ku dhammaystirmayaa oo macaankii iimaanka lagu helaya marka mawdicu shaahid waa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah oo dee allah markii aad loo jeclaaday oo loo eh, wax walba laga jeclaaday waxay noqonaysaa cidda xaggiisa ku fiican ee ku wanaagsan ee taacadiisa ku wanaagsanna in la jeclaanayo waa arrin israacaya waxaa la yaqaanaa ka cid jeclaadaa ciddaa wixii calaaqo iyo xidhiir la lehoo dhan buu jeclaanaya ya wixii la xidhiidhoo dhan ayuu jeclaanaya oo isagoo cid jeclaaday cidda xidhiidhka lele inuu jeclaan waayaa ee ku xidhan dee ma suuroobi karto maa nin baa wuxuu jeclaaday qof dumaroo madow buu jeclaaday markuu qof dumaroo madow jeclaaday ayuu markii dambe wax alla wixii madoobaa buu jeclaaday markaasuu gebiyo wuxuu yidhi axbabtu lixubbiha sawaada xataa annii axbabtu lixubbiha suuda alkilaabi yacni gabadhaasaan jeclaaday buu yidhi markaasaan deedna jacaylkeeda daraaddii waxaan u jeclaaday madow oo dhan dee heblaa wax ka dhexeeyaan heblina waa madowdahay waxanna waa madow yihiin wax kale iska daaye eyda kuwooda madmadow buu yidhi waan jeclaaday buu buuhi markuu madowga arko ayuunba qaac uu xasuusanaya qalbigii marka waxa weeye walilaahi almasalu acla yacni ruuxu hadduu allah jeclaado cid alla ciddii marka waxa weeye allah ku xidhan ee xadhiggiisa haysata oo taacadiisa ku fiican oo iimaankiiyo taacadii la timi wuu jeclaanaya waxaa laga soo naqliyey bacdu salaf inay yidhaahdeen calaamadda xubbi fillaah calaamadda ay leedahay waxa weeye an laa yaziida bilbiri walaa yanqusa biljafaa waa in samafalka aanu ku kordhin haddaad ciddaa ilaahay dartii u jeclaatay yaxya ibnu mucaad shiikhii laodhan jiray culammadii salafka ka mid ahaa baa cibaarada cabiraya haddaad ciddaa ilaahay dartii u jeclaatay markuu ku wanaajiyo kuu samafalo waa inaan jacaylkaasi siyaadin walaa yanqusa biljafaa hadduu kugu adkaado oo isagu ku gooyaba waa inaanu markaa nuqsaamin oo waxba u dhimin mar haddaad ilaahay dartii u jeclaatay waa inuu jacaylku sidiisa ahaadaa laakiin hadday noqoto marka waxa markuu kuu samafalo ama ku wanaajiyo ama ku xidhiidhiyo yacni waxaweeye inaad markaa jacaylkaasi kordhaayo markuu kugu adkaadana markaysaa inuu daciifayo nuqsaamayo ya dee waxay noqonaysaa inaad markaysaa wax kale u jeclaato inaad wax kale u jeclaatay noqonayso xadiiska saddex boqol iyo koob iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo afar iyo siddeetan wa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal sabcatun yudilluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ila dilluh nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam sabcatun toddoba yudilluhum allahu fii dillih ilaahay wuu hadhinayaa fii dillihi ay fii dilli carshi carshigiisu harkuu leeyahay buu hadhinayaa carshi baa la qadaraya wuxuu hadhinayaa yowma laa dilla ilaa dilluh maalintaan har kale jirin harka carshigiisa mooyaane hadh kale aanu jirin ay ilaa dillu carshi mudaaf la qadarayo mudaafna waxay u tahay biictibaari maa bacdahu wa ilaa waxa ka horeeya mudaaf ileyhi buuta toddobadii u nebigu tiriyey calayhi salaatu wasalaam imaamun caadilun kow waa nin imaam ah oo caadil ah ummaddii islaamka madax u ah ama yani waxa weeye hogaamiye u ah yani waxa weye tacaabirka badanoo kala duwan baa lagu cabiraa ama imaam ha la yidhaahdo ama khaliifa ha la yidhaahdo ama waxa weeye marka tacaabir la mida ah ha la yidhahdo imaamun caadilun waa nin hogaamiye ah oo imaam ah oo caadil ah cadaalad sameeya aan dulmi la imanin ee cadaalad fala allah qiyaamada wuxuu hadhinayaa hadhka carshigiis aba wa shaabun nasha'a fii cibaadati illaah caza wajal iyo wiil dhallinyaro ah oo ku barbaaray oo ku koray fii cibaadati illaahi cibaadada ilaahay dhexdeeda ku koray aan dhacdhac iyo markaa waxawe dhallinyaronimo soo marin inuu markaa suusti waleeyo waxyaalaha aan soo marin ee taacada iyo cibaadada ku barbaaray oo sidaa ku koray sidiina ku daa'imay ilaa uu ku gaboobayo saa ugu dhimanayay wuxuu ka mid yahay isaguna toddobada harka carshiga ilaahay la hadhinayo maalinta qiyaame wa rajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid ka saddexaad waa nin qalbigiisu lagu xidhay masaajidda oo qalbigiisu masaajiddu ku xidhan ya masjidku had iyo jeer ku soo noqnoqonaya yacnii salaaduhu ku sugayaa salaaduhu ku tukanayaa salaadaha dabadoodu markaa fadhinayaa wakhtigu ka maqan yahay waa ku werwerayaa wuxuu isleeyahay jamcu armu ku dhaafaa ama wax la mida yacni masjidku aad ugu xidhan yahay qalbigiisu ku xidhan hadduu qalbigiisu ku xidhan yahayna jasadkiisuna waa imanaya waayo qalbiga ayaa dee jidhka xukuma wa rajulaani taxaaba fi llaahi ijtamacaa calayhi wa tafaraqa calayh iyo laba nin oo taxaabaa isjeclaaday fillaahi ilaahay dartii isu jeclaaday ijtamaca calayhi jacaylkaa ku kulmay oo isugu yimi watafaraqa calayhi kuna kala tegey yacnii markay kala tegayaanna jacaylka iyagoo ku sugan bay kala tagaan markay isu imanayaanna jacaylkaasay isugu yimaadaan oo ku kulmaan xataa geeridu markay kala kaxayso dee jacaylkii bay ku sugnaayeenoo sidii bay ilahay dartii isu jeclaayeen labadaasina waxay ka mid yihiin hadhka carshiga ilaahay kuwa la hadhinaayo waa qolada afraade qolada shanaad wa rajulun dacathu imra'atun daatu mansibin wa jamaalin qaala innii akhaafu allah iyo nin ay u yeedhay oo ay wacatay imra'atun qof dumara oo daatu mansibin yacni sharaf u saaxiiba sharaf u saaxiiba oo yacni reer wanaagsan ka dhalatay wa jamaalin iyo qurux u saaxiiba fa qaala dabeedna yidhi innii akhaafu allah waxay ugu yeedhay si uu xumaan ugu sameeyo ama zina ayay ugu yeedhay markaasuu isagu diidey dalabkuna weliba yadu ka yimi fa qaala markaasuu wuxuu yidhi oo ku jawaabay innii anigu akhaafu allah allah baan ka baqayaa deedna sidii buu zinadii ku diidey ninkaasina wuxuu ka mid yahay toddobada harka carshiga ilaahay la harin doono maalinta qiyaama waxaa dalbatay gabadh yacni markaa dhalasho iyo dhabanba u saaxiiba yacni midu isagu dalbadayna ma maaha iyadaa dalabka xaggeeda ka yimi markaana waxa weeye dee faaxishadii way ka sahlan tahay siday u dhici kartaa marka kale markaa dee waxa weeye ruuxa xaaladdaa iska taagoo isagu diida isagoo sabab kale uu ku diidaya inay jirin wuxuu u diiday ay tahay cabsi oo allah ka baqanayo wuxuu ka mid yahay harka carshiga ilaahay kuwa la hadhin doono maalinta qiyaame wa rajulun tasadaqa bisadaqatin fa akhfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh kan lixaad waxa weeyaan wa rajulun iyo nin tasadaqa bisadaqatin sadaqad sadaqadaystay sadaqad buu la baxay fa akhfaaha markaasuu sadaqadii qariyey xataa laa taclama shimaaluhu ilaa bidixdiisu ayna ka ogaanayn maa tunfiqu yamiinuhu waxa midigtiisu baxsanayso yacnii sadaqad buu ilaahay dartii u bixiyey sadaqadaana waa qariyoo si qarsoon buu u bixiyey waxaa laga cabbiray midigtiisu waxay bixinayso ilaa bidixiisu ayna ka ogaanayn kaannahu isagu iska qarinayo waxaana loo jeedaa cidda marka waxaweye bidixdiisa ku sugan ilaa aynay ogaanayn bay kinaaye ka tahay ila isagu waa og yahay waxay kinaayo ka tahay ka bidixdiisa ku sugan halkan dhinac taagani ilaa aanu ka dhaadayn oo ka ogaanayn inuu sadaqad bixiyey kaasna wuxuu ka mid yahay toddobada harka carshiga ilaahay la hadhin doono maalinta qiyaama marka sadaqadda qarinta la qariyo oo hoos wax loo bixiyaa inay afdal tahay baa xadiiska laga qaadanaya si kale waxaa loo soo wariyey xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaalu laakiin culammadu waxay dhahaan kaasi waa inqilaab baa ku dhacay oo ruwaadda qaarkood buu ku dabagaddoomay oo maaha waxa bidixdu bixinayso ilaa midigtu ayna ka ogaanayn waayo gacanta in wax lagu bixiyaa ay sunno tahay waa gacantee waa midigta sida midigta in wax loogu cunaa ay sunne u tahay oo sharcan marka la sharciyeeyey midigta in wax lagu cuno oo wax lagu cabbo ayaa saasoo kale waxaa la sharciyey in midigta wax lagu bixiyo waxna lagu qaato saas yadaa weeye markaa siday ku saxan tahay waa sida markaa inoo qoran weeye wa rajulun dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaa ka toddobaadee ugu dambeeya waxa weeye waa nin allah xusay khaaliyan xaaluu keligii yahay aanu dad la joogin oo fafaadat caynaahu labadiisa indhood ilmo ay burqadeen indhaha burqaday waxaa loo jeedaa ilmadii indhaha ku sugnayd baa burqataa laga tilmaamaya maa min baabi ilaaqi almaxalli wa iraadati alxaalli maxalkii baa la itlaaqay oo la sheegay waxaase loo jeedaa xaalliga ku sugan baa loo jeedaa oo ilmada ah waxaa burqanaya isha lafteeda maahee waa ilmada iyo biyaha ku sugan ayaa burqanaya muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanya bukhaariyo muslim baa labada isku waafaqeen xadiiskani wuxuu tilmaamayaa toddoba maalinta qiyaame la hadhin doono harka carshiga ilaahay culammada qaarkood yowma laa dilla ilaa dilluh waxay markaa qaar ka dhigeen harka jannada in laga tilmaamayo ama geedka duuba la yidhahdo harkiisa in laga tilmaamayo ama harka carshiga in laga tilmaamayo awjuh baa ku sugan laakiin sida saxiixi waxay tahay in harka carshiga loo jeedo sababtuna waxa weeye riwaayo soo aroortaa jirta oo tilmaamaysa yacni khisaalka noocan ku soo arooray qaar ka mida iyadoo nebigu sheegaayo calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi markaa adallahu llahu eh, fii dilli carshi yowma laa dilla ilaa dillu hadhka carshigiisuu ilaahay hadhinaya riwaayadan xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa sanadkeedu waa xasan buu odhanaya markaa saas aawadeed riwaayada kale ayaa fasiraysa in hadhka carshiga loo jeedo wakhtiganna markaa lagama tilmaamayo loogama jeedo sida saxiixa ah markay jannada galaan waayo markay jannada galaan ah, ahlu jannahoo dhan baa dee hadhkii jannada hadhsanaya ya laakiin waxaa loo jeedaa marka eh, bannaanka qiyaamada la joogo oo weli jannada aan la gelin ayaa markaa la hadhinaya markaasaa dadka sifaadkan la yimi iyo sifaad kaloo la mida la yimi ay noqonayaan qaar hadhsanaya ee eh, carshiga ilaahay waana wakhtigii qoraxda dee la soo dhoweeye markaa qoraxdu ay darnay marka waktigaasaa hadh ayagu helayaan marka xadiiskani toddobuu tilmaamayaa laakiin khisaal kalaa soo arooray oo culammadu waxay sheegeen asbaabo kaleoo hadhka carshiga ilaahay lagu harhsado yaa toddoba toddobo kale ayaa soo arooray oo ilaa koob iyo labaatan inay gaadhayaan asaaniid qawiyay ku soo aroortay qaar kaleo ka badan baa soo aroora oo markaysaga yacni culamada qaar ay wax ka mida soo dhoweeyeen yaa qaar waxay yani markaa tilmaameen dhowr iyo konton marka inay gaadhayaan cidda hadhka carshiga ilaahay la hadhinayo qaar kalena waaba ka sii badiyeenoo khisaal kaley keeneen inkastoo riwaayaadka qaarkood ay daciif yihiin markaasay waxay yidhaahdeen ilaa sagaal iyo siddeetan nooc ayay yihiin kuwa hadhka carshiga ilaahay la hadhin doonaa calaa kulli xaal kuwaa sanadadoodu wada saxiix maaha culamada qaar baa kutuba ka qoray oo ururiyey oo xaafid ibnu xajar ka mid yahay oo sakhaawi ka mid yahay oo suyuudi ka mid yahay waa mid waliba kitaabu ku ururinayo u qoray kitaabu ku ururinayo u qoray marka toddobadan calaa kulli xaal kuma gaaraha oo haddii khisaal kale ay jiraan oo toddobadan ka baxsani maxaa toddobadan gaar loogu sheegay oo layidhi sabcatun yudilluhum allahu fii dilli yowma laa dilla ilaa dilluh jawaabtu waxay tahay laba siyood baa lagu jawaabayaa mid waa in la yidhaahdo cadadku mafhuum ma leh oo marka la yidhaahdo toddobaad sidaasa kama dhalanayso in toddobada cidaan ahayni ayna sida ahayn ka dhalan mayso waxay noqonaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marba in inuu sheegay soo cilmiga markaa dadka ugu yacni qaybqaybiyo oo ugu fudaydiyo yacni marka waxawaye marba inuu sheegay marka in la yidhaha cadadku mafhuum ma lehoo toddobaad sidaas eh, la kulmayso oo sidaa lagu abaalmarinayaa ma diidayso cid kale in lagu abaalmarinayo sidaas taasi waa weji wejiga labaad waa in la yidhaahdo nabiga calayhi salaatu wasalaam marba qadarkii loo sheegu dadka u gudbinayn markii hore toddobadan ayaa loo waxyooday inay sidaa yihiin markii dambena siyaadooyin baa loogu daray oo dib looga sheegay marka marba intii loo sheegay buu dadka u soo gudbinayey fadligana ilaahay waa kordhiyaa waa waasiciyaa marka sidaas aawadeed waxaa lagu xambaarayaa markan intaa in loo sheegay markii inaha kale loo sheegayna wakhtiyadii dambe ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay lagu xambaarayaa labadaa jawaabood ayaa laga jawaabaa harka carshiga ilaahay kuwa la hadhinaayo dee toddobadaas ayaa ka mida mid walba waxaweeye fadligiisu waa muuqdaa yacni fadl weyn u sugnaaday laakiin mawdicu shaahid muxuu u keenay warajulaani fi llahi ijtamaca calayhi wa tafaraqa calayh laba ninoo ilaahay dartii isu jeclaaday waxay ka mid yihiin kuwa harka carshiga ilaahay la hadhin doono toddobadan markaa xadiiska lagu sheegay culamada qaarkood hal bayd bay ku kulmiyeen muxibun cafiifun naashi'un mutasadiqun wa baakin musallin walimaamu bicadlihi muxibun cafiifun naashi'un mutasadiqun wa baakin musallin walimaamu bicadlihi xadiiska saddex boqol iyo labiyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo shan iyo siddeetane wa canhu imaam muslim wuxuu ka soo wariyey abu hurayre qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahi waxau yidhi ina allaha tacaala yaquul allah wuxuu odhanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ayna almutaxaabbuuna bijalaalii xaggay jiraan kuwii isjeclaa bijalaalii aniga weynidayda aawadeed isu jeclaa alyowma maantadan waa maalintaa qiyaame udilluhum waxaan hadhinayaa fii dillii harkaygaan hadhinayaa yani waxaa loo jeedaa harkaan abuuray waa tashriif weeye idaafada waa lahaysu idaafaynaayo oo min baabi idaafati almakhluuq ila alkhaaliq laakiin nooc tashriifaa ku jira takhsiiska la soo gaar yeelay waa harhka carshiga ilaahay dee harhkaana ilaahay baa iska leho ilaahay baa abuuray udilluhum waxaan hadhinayaa fii dillii marka ha u qaadinin fii dillii in loo jeedo iyo laa dilla ilaa dilluh in dilligu sife ilaahay yahay ha u qaadan dilligu sife ilaahay maaha waa makhluuq lilaah ee sife ilaahay maaha waxaana carshiga ah baa loo jeedaa tashriif la sharfaayaana ilaahay loogu tiirinaya sida baytullah loo yidhaahdo iyo naaqatullah udilluhum waxaan hadhinayaa fii dillii harkaygaan hadhinayaa bimacnaa harka carshigayga yowma laa dilla maalintaan hadh jirin ilaa dillii ay ilaa dilla carshi yacnii harhka carshigayga mooyaane har kale aanu jirin ayaan markaa hadhinaya ilaa dilli harka carshigayga mooyaane har kale aanu jirin rawaahu muslim muslim baa soo wariyey waxaa laga qaadanayaa ciddii ilaahay dartii isu jecel bijalaalii ba'da ayaa saabiye ah weynada ilaahay daraaddii inay isu jeclaadeen kuwaas ilaahay inuu marka waxaweye odhanaya xaggay joogaan una odhanayo harkaygaan hadhinaya una odhanaayo harkayga ayaan hadhinaya bimacnaa harka carshigaygaan hadhinaya xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa canhu abu hureyre wuxuu ka soo wariyey imaam muslim ka soo wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuul lahi sal allahu aleyh wasalam rasuulka ilahi wuxuu yidhi waladii nafsii biyadii waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahaye laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu jannada geli maysaan xataa tu'minuu ilaa aad rumaysaan walaa tu'minuu ma rumaynaysaan xataa taxaabuu ay xataa tataxaabbuu ilaa ay isjeclaanaysaan min baabi xadfi ixda taa'ayn labadii taood baa mid la xadfay laa tadkhuluu looma jeedo laadu inay naahiyo tahay ya waa odhannin ficilkii waa la waa taa markaysa waxa nuulicraabkii la jaray xadfunuun waa taa lagu jasmiyey olaadu waa naahiyo waa nahyi ha odhan nafyi baa looga jeedaaye waxay ku timi luqa qaliil ah aynu sheegi doonnaa marka laa tadkhulu ljannata jannada geli maysaan baa loo jeedaa ay laa tadkhuluuna aljannata ma la macno tahay xataa tu'minu ilaa ka rumaysaan walaa tu'minu mana rumaynaysaan waa la mid xataa taxaabbuu ay xataa tataxaabbuu ilaa ay isjeclaanaysaan oo qaarkiinba qaar kala jeclaanaya awala adullukum maydin tusiyaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam calaa shayin shay maydin tusiyaa shaygaasoo idaa facaltumuuhu haddaad samaysaan taxaababtum aa isjeclaanaysaan afshu salaama baynakum ku faafiya salaamta dhexdiinna rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey marka luqo qaliila ah baa jirto in markaa waxaa weeye nuunka la gooyo iyadoo markaa biduuni naasibin walaa jaazim naasib iyo jaasimtoonna iyadaanu meesha la kulmin oo ficilka aanu gelin in nuunka la jaro afcaalu khamsaha way dhacdaa waa luqa qaliila haddaynay nii ka daba dhicin ayay luqa qaliila a tahay laakiin nii hadday ka daba dhacdo nuunka nuulicraabka in la gooyaa bacdina waxay leeyihin nuunka kalea la gooye laakiin sida fiican waa saase waxa weye marka waa qiyaasi weeye waa qiyaasi lakiin tan kale waa samaaci tan kale waa samaaci wa xadfuha fi rafci qabla ni ata walfakhu walidgaamu aydan habata yacni waxa weeye marka nii ay ka daba dhacdo oo nuunlicraabkii iyo nuunkii nuunulwiqaayuhu ay kulmaan xaalka caynkaasoo saddex luqo ayaa ku sugan oo qiyaasi ah qur'aankana la akhriyo saddexaas waa maxay labada nuun in laysku idqaamo in la kala fakiyaa laysku idqaamin oo isdaba yaalliin iyagoo kala fakisan yacni markaa aan isku shadnayn in midkood la xadfo waa saddex luqo waa qiyaasi saddexdaba ibnu maalik wuxuu ku sheegay hal beyti wa xadfuha fi alrafci qabla ata walfaku waalidgaamu aydan habata markaasu wuxuu sheegayaa inay waxa weeye iyadoo niidu aynay ka daba dhicin in eh, la xadfana inay dhacdo laakiin inay qaliil tahay dabeedna markaa tan buu markaa misaalinaya xadiiskan laftiisa ayuu tusaalinaya cala kulli xaal waa luqa qaliila xadiisku wuxuu tilmaamayaa jannada geli maysaan ilaa ay iimaan la timaadaan biduuni iimaan jannada la geli maayo iimaanna lala iman maayo oo iimaankii ma dhammaystir maayo oo kaamil noqon maayo ilaa lays jeclaado ilahay dartii laysu jeclaado taa hore marka waxaa ku saabsan laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu waa nafyi alasli dukhuul innaba jiri maayo biduuni iimaan tan labaadoo walaa tu'minuu xataa taxaabbuu waxaa laga tilmaamayaa iimaankii ma dhammaystir maayo waa nafyu lkamaal ilaa isjeclaataan ile nafyigu mar wuxuu noqdaa shayga asalkiisa in la nafinaayo marna kamaalkiisa in la nafinaayo ayuu noqdaa wanafyu lilwujuudi uma asixa uma alkamaali farcayanna rutba nafyigu mar wuxuu u dhacaa wujuudka in la nafinayo shayga jiritaankiisaba marna sixada la nafinaya saxiixnimada marna waxaa la nafinayaa kamaalka marka waxaweye iimaankii ma kaamil noqonaya ilaa la isjeclaado ariiqa haddaba la isku jeclaanaya waa maxay dariiqa la isku jeclaanaya waxa weye waa in salaamta la faafiyo laysi salaamo ya afshu salaama baynakum waa sababun lilmawadda jacaylkii buu sababaya marka jacaylkii waxaa ka qayb qaadanaya yacni salaamta iyo wejiga furan iyo hadalka wanaagsan saddexdaa arrin marka laga yimaado yacni jacaylka waa imanaya shaacirka muxuu ihi kayfa asbaxta kayfa amsayta mima yagrisu lwudda fii fu'aadi alkariimi maxaad ku barisatay maxaad ku habeensatay maxaad ku sugan tihiin waxaa jacaylka ku beeray ka mid tahay qofka sharafta leh qalbigiis xadiiska saddex boqol iyo afariyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo toddobiyo siddeetane wa canhu muslim wuxuu ka soo wariyey abu hurayra can inabiy sala allahu aleyh wasalam isaguna uu ka warinaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam ana rajulan zaara akhan lahu in nin booqday walaal isaga u sugnaaday fii qaryatin ukhraa magaalo kale ku sugan walaalkaasoo yani fii qaryatin ukhraa magaalo kale ku sugan fa arsala allaahu lahu ilaahay wuxuu u diyaariyey calaa madrajatihi dariiqiisii ugu diyaariyey malakan malak buu ugu diyaariyey wadakara alxadiisa xadiiskana waa sheegay ilaa qowlihi laga gaadho ilaa hadalkuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni markaa malaggii e, ku odhanayey yani nabigaas soo naqliyey laakiin malaggaa odhanaya in allaha qad axabaka kama axbabtahu malaggaa ku odhanaya ina allaaha allah qad axabaka waa ku jeclaaday kamaa axbabtahu jacayl la mida jacaylkaad jeclaatay ayay markaa waxaweyn allah ah, ku jeclaaday ama kamaada la waa litacliil ya kamaa axbabtahu yacni jacaylkaad jeclaatay daraaddeed baa allah kuu jeclaaday oo kaafku litacliil yahay shabbih bikaafin wa biha tacliilu qad yucnaa wazaa'idan litawkiidin warad rawahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiska waynu soo marray marka cidda ilaahay dartii cid u booqata oo yacni markaa jacayl ay jecesho ilahay dartii u jeceshayna ugu booqata allah wuxuu ku abaalmarinayaa inuu allah jeclaado waqad sabaqa fi lbaabi aladii qablah wuxuu ku soo hormaray baabkii ka horreeyey xadiiska saddex boqolyoshaniyosiddeetan can ilbaraa'i bni caazib radia allahu canhuma can inabiy sala allahu aleyh wasalam annahu qaala fi lansaar nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam fi lansaari ansaarta shacnigooda wuxuu ka yidhahay fii sha'ni lansaar laa yuxibuhum ila mu'min ansaar ma jeclaado ilaa mu'minun ruux muumina mooyaane ruux kale ma jeclaado walaa yubghiduhum ilaa munaafiq ansaartana ma naco ilaa munaafiqun ruux munaafiqa mooye ruux kale ma naco waxaa lagu koobay cidda jeclaataa inay tahay cid muumina waxaa lagu koobay cidda necbaataana inay tahay munaafiq oo cala aqali nifaaq camaliya ku sugan man axabbahum axabbahu allah ku kastoo jeclaada ansaarto ilaahay dartii u jeclaada axabbahu allah allah waa jeclaadaa waman abgadahum ku kastoo nacana abgadahu allah allah waa nacaa muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labaduba isku waafaqeen xadiiskana wuxuu tilmaamayaa ansaartu maadaama ay wanaag la yimaadeen allah iyo rasuulkiisuna ay jeclaayeen in la jeclaado inay tahay marka cidda jeclaanaysa waa cid mu'minuun ah cidda nacaysana waa cid munaafiqa ah. ya waxaa lagu jeclaanayaa iimaankii iyo nusradii ay la yimaadeen baa lagu jeclaanaya ya iimaankii camalkii saalixa camalka saalixay la yimaadeenna waxaa ka mid ahaa annusra nusraday u gargaareen oo u nusreeyeen rasuulka sala allahu aleyh wasalam ay daaficeen markiisa markaa magangeliyeen ee garab u noqdeen gaashaan u noqdeen ee daaficeen waayahay xadiidka saddex boqol iyo lix iyo siddeetan wa mucaadin radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul mucaad waxau yihi rasuulka waxaan ka maqlay sala allahu aleyh wasalam maxaa la odhanaayo qaala allahu caza wajal allah wuxuu ihi caza ilaahay isaga haaliba wajalla isagaa weyne almutaxaabuuna fii jalaalii lahum manaabiru min nuur kuwa isjecel oo aniga weynidayda daraaddeed isu jecel fiidaa sababiye ah dakhalat imra'atun innaara fii hirna fii jalaalii weynidayda daraaddeed isu jecel lahum waxaa u sugnaaday manaabiru min nuur kuwa sidaa isu jecel waxaa u sugnaaday mimbarro min nuurin nuur ah mimbarradaasay ku fadhiisanayaan mimbarro nuur ka samaysan yaqbidhum annabiyuuna waashuhadaa mimbarradaasoo yaqbidhum ay majeeranayaan oo ammaanayaan annabiyuuna nebiyadii iyo waashuhadaa'u shuhadaduba ay ammaanayaan rawaahu tirmidiyo tirmidi baa soo wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasana oo saxiixa weeye xadiiskanna wuxuu tilmaamaya waa xadiisulqudsi weeyaane oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay inuu yidhi ayuu ka soo wariyey xadiiskan marka wuxuu tilmaamaya in kuwa ilaahay dartii isu jeclaada minbaro nuura ah markaa in lagu fadhiisin doono minbaro nuur ah oo nuur ka samaysan in lagu fadhiisin doono ayna majeeranayaan oo ammaanayaan nebiyada iyo shuhadaduba ay markaa majeeranayaan oo ammaanayaan ma aha inay shuhadada iyo nebiyada ka derajo sarreeyaan muraadku ma aha laakiin waxaa laga tilmaamayaa yacnii ammaanta inay ammaanayaan baa laga tilmaamaya oo masalan waxa dhacday yidhahaan culamada qaarkood nin hadduu markaa boqol faras haysto wanaagsan oo deedna faras wanaagsan oo qiimo badan arko dee wuxuu jeclaystaa faraskaasoo kalena inuu yeesho hadda wax ka badan buu haystaa ama inuu soo iibsado markaa darajada nebiyada iyo shuhadadu yagay sarreeyaan ayaa haddana waxaa laga tilmaamayaa inay ammaan ku sheegayaanoo majeeranayaan baa laga tilmaamaya inay xaal wanaagsan ku sugan yihiin walow xaaladooda haba ka hoosayso laakiin waa ammaanayaan waa majeeranayaan xadiidka saddex boqol iyo toddobiyo siddeetan waa abi idriis alkhawlaaniyi raximah ullah maalik wuxuu ka soo wariyey abu idriis alkhawlaani oo caa'id ibni cabdillaahi alkhawlaani baa la odhan jiray qaala wuxuu uhi dakhaltu masjida dimashqa waxaan galay masjidka dimashiq baan galay buuri dimashqa ayaa loo dabdiyaa sida hiraqla fa idaa fatan barraaqu hanaaya waaba iyadii oo meesha ku sugan yahay oo masjidka ku guda sugan yahay fatan wiil wiilkaasoo baraaqu thanaaya foolashiisu ay dhalaalayaan oo ifayaan foolashiisaa dhalaalaya oo ifayaan barraaq albaraq waa hillaca la yidhahdaa marka barraaqu thanaaya foolashiisa ayaa ifaya oo dhalaalaya wa ida annaasu macahu waaba iyagiioo dadkuna ay la jirkiisa yihiin oo la joogaan fa ida ikhtalafuu fii shayin markay shay isku khilaafaan dadku asnaduuhu ilayhi isagay u tiiriyaanoo weydiiyaan maxay tahay masaladaas wa sadaruu can ra'yihi siduu isagu ku yidhaahdo ayay ku socdaan oo ku fulaan sidii baa lagu qancaa la qaataa fa sa'altu canhu waan weydiiyo waxaan ku idhi cid baan weydiiyo aan ku idhi waa kuma ninkani waa kuma fa qiila waxaa laygu yidhi hada mucaad ibnu jabal radia allahu canhu waa mucaad ibnu jabal baa laygu yidhi saxaabigii odhan jiray falamma kaana min alqadi markay berri oo kale ahayd hajartu waa soo kallahay gor horan markaa soo kici timaa fa wajadtuhu waxaan la kulmay qad sabaqanii xaaluu iga soo hormaray bitahjiiri kallahaadii igala soo hormaray ka horree buu islahaayay inuu ka soo horreeyuu arkay wa wajadtuhu waxaan la kulmay buuhi yusallii xaaluu tukanayo fantadartuhu waa sugay buuhi xataa qadaa salaatahu ilaa salaaddiisii u dhammaystay suma ji'tuhu dabeedna waan u imi min qibali wajhihi xagga wejigiisaan kaga imi horta ayaan kaga imi fasallamtu calayhi waa salaamay suma qultu intaa dabadeedna waxaan ku idhi wallaahi allah baan ku dhaartay innii anigu la uxibuka lillaah waan ku jeclahay lillaahi ilaahay dartii baan ku jeclahay liajli illaah fa qaala wuxuu idhi allaahi allah baan kugu dhaariyey ma ilahay dartii baad ii jecesha la su'aal weydiina fa qultu waxaan idhi allaahi allah baan ku dhaartay waxa ilahay dartii baan ku jeclahay hamsadu waxay ka naa'ib tahay yacni xarfu qasamke tan kale waxaa markaa la kulantay amsadii istifaamka meesha joogtay fa qaala wuxuu idhi allaahi ilah baan ku dhaariyay ma ilahay dartii baad i jeceshay faqultu waxaan ihi allaahi allah baan ku dhaartay ilahay dartii baan ku jeclay fa akhadanii waa i qabtay bixabwati ridaa'i wuxuu igu qabtay go'ayga digrin xidhkiisii buu igu qabtay ama doonyeysadkiisii aan ku dooyeystay ayuu igu qabtay fa jabadanii ilayhi xaggiisuu ii jiiday fajabadanii ilayhi xaggiisu ii faqaala wuxu uhi abshir bushaarayso fa innii samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanayaan maqlay qaala allahu tacaala allah wuxu uhi wajabat maxabatii lilmutaxaabiina fiy wajabat waa waajibtay maxabatii jacaylkaygu lilmutaxaabiina kuwa isjecel fiya aniga darta isu jecel waalmutajaalisiina kuwa wada fadhiya fiya aniga dartay u wada fadhiya waalmutasaawiriina kuwa isbooqanaya fiya aniga dartay isu booqanaya waalmutabaadiliina kuwa wax isi siinaya fiya aniga dartay wax isu siinaya fiidu waxa weye sababiyu xadiiun saxiixun waa xadiid saxiixa rawaahu maalikun fi lmuwaa biisnaadihi saxiix maalik baa soo wariyey kitaabkiisa muwaa uu ku soo wariyey sanadkiisii saxiixa buu ku soo wariyey qawluhu hajartu hajartu macnihiisu waxa weeye bakkartu waa soo kallahay wa huwa bitashdiid iljiim wuxuu ku sugan yahay jiimka shaditaankiisu ku sugan yahay qawluhu allaahi faqultu allaahi alawalu bihamzatin mamduudatin ka koowaad wuxuu ku sugan yahay hamze madan waxaa loo madayna waa lilistifhaami su'aasha marka waxa weeye ku jirta daraaddii wathaani ka labaadna waa allaahida dambe e bilaa maddin mad la'aantii weeye marka hamsadaasina waxay ka naa'ib tahay yani xarfu qasamkii bay ka naa'ib tahay xadiiska waxaa laga qaadanayaa cidda ilaahay dartii isu jecel inuu allah sheegay waa xadiisulqudsiye in maxabbada ilaahay u waajibtay allah jacaylku jeclaanaya inuu u waajibay ayuu allah sheegay wajabat maxabatii lilmutaxaabiina fiya walmutajaalisiina fiya walmutasaawiriina fiya ya marka jacaylkii ilahay dartii la isu jeclaadaa jacaylkii ilaahay buu markaa sababayaa waalmutasaawiriina fiya waxaa loo jeedaa kuwa ilahay dartii isu booqanaya waalmutabaadiliina fiyana waxaa loo jeedaa kuwa ilahay dartii wax isu siinaya oo xoolahoodii qaarkoodba qaarka kale waxay uga caawinayaan oo u siinayaan ilahay dartii badanka culammadu saasay u fasireen weji labaad waa loo fasiray waalmutabaadiliina fiya kuwa marka waxa weeye yacni bixinaya nafahooda oo jihaadkii ku bixinaya iyo ilaahay daacadiisa ilaahay dartii u bixinaya marka waxaa la bixinaya inay nafaha tahay inay maalka tahay labada waa loo fasiray laakiin badanka culammadu waxay u badan yihiin xagga maalkay u badan yihin wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatubu ilayk